alxamdu lilaah rabi lcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jirnay qaybta ku saabsan masaalik alcilla yacni dariiqyada lagu garto cillada lagu garto waxaynu soo maray maslaga koowaad oo ah annasu sariix waxaynu ku jirnay maslaga labaad oo ah aliimaa watanbiih maslagaa labaadna daabitkiisu wuxuu ahaa in xukunkii uu ku lamaanaado wasfi wasfigaasoo haddaanu cillo u ahaan lahayn kalaamku uu noqon lahaa ama hadalku mid waxa weeye la ceebeeyo yacnii sida uu isugu xidhan yahay iyo tarkiibka uu dhigan yahay baa la ceebayn lahaa fasaaxa ahaan iyo balaaqa ahaan dee kalaamka sharciguna wax eeba male marka maadaamay saas tahay waxa wasfiga loogu lamaaneeyey xukunka waa inuu wasfigaasi cillo yahay oo sababtii xukunka keensatay ee loo sharciyeeyey inuu yahay markaa suwar baanu u qaybsamaa saddex suuraynu soo maray oo daabitkaa guda suurada afraad an yadkura maca alxukmi shay an low lam yuqadar itacliilu bihi waa in la sheego xukunka la jirkiisa shay waa inuu sheego shaaricu xukunka la jirkiisa shay uu sheego shaygaasoo low lam yuqadar itacliilu bihi haddii aan la qadari lahayn inuu xukunka cillo u yaho isaga loo cilleeyey ama loo sababeeyey taas haddaan laga soo qaadi lahayn oo taa la qadari lahayn lamaa kaana lidikrihi faa'ida yacni uma sugnaateen sheegista la sheegayo wax faa'idiiba uma sugnaateen wax faa'iidiiba kuma jirteen in la sheego faa'iidadu waxay ugu jirtaa in waxa weeye cillo xukunkii inuu noqonayo xukunkii inuu cillo u noqonayo taasaa faa'iidadu ku jirta wa huwa qismaani waa laba qaybood oo mid laba qaybood u saaxiiba qismiga koowaad an yastandiqa asaa'ila can ilwaaqicati biamrin daahiri اlwujuud waa inuu weydiiyo oo bimacnaa inuu ka hadlo uu ka dalbo kii wax weydiiyey can ilwaaqicati dhacdadii marka uu wax ka su'aalo yacni nebiga sala allahu alayh wasalam baa wuxuu weydiinayaa saa'ilkii isaga wax weydiiyey dhacdadii wax ku saabsan buu weydiinaya an yastantiqa inuu ka hadlo inuu ka dalbo asaa'ila can ilwaaqicati kii weydiiyey dhacdada su'aalay can ilwaaqicati waxay ku tacalluqdaa asaa'ila kii weydiiyey dhacdada su'aalay oo su-aasha ka weydiiyey ayaa waxaa la weydiinayaa oo inuu ka hadlo laga dalbayaa biamrin daahiri lwujuud arrin ee jirista uu jiraa ay muuqato oo daahir tahay uma yadkura alxukma dabeedna uu sheego xukunka caqibahu yacni arrinkaa markuu sheego dabadeed ayuu dabadiisa sheegayaa xukunkii raacinaya ka qowlihi sala allahu aleyh wasalam waa sida hadalkiisa uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam lamaa su'ila can bayci arutabi bitamri markii la su'aalay oo la weydiiyey nebiga sala allahu aleyh wasalam rutabka in lagu iibiyo timirtu markay bislaatee miidda yar tahay iyo weli tamri gaadhin markaasaa rutab la yidhaahdaa marka rutabkii in lagu iibiyo kii weydiiyey ama markuu weydiiyey can bayci rutabi rutabka in lagu iibiyo bitamri timir lagu iibiyo uu su'aalay ayanqusu rutabu idaa yabis wuxuu nebigu weydiiyey sala allahu alayh wasalam oo wuxuu nebigu yidhi ka qawlihii bay ku tacalluqdaa ka qawlihii ayaa ku camal falaysa <clears throat> ama maquul qawlki ka qawlihi salى اllahu alayh wasalam waa sida hadalkiisuu nebigu yidhi lama su'ila markii la weydiiyey can bayci ruطabi ruطabka in lagu iibiyo bitamri timirta lagu iibiyo nebigu uu yidhi salى اllahu aleyh wasalam maquul qawlki waa kan ayanqusu rutabu idaa yabis ma nuqsaamayaa rutabku marka uu qallalo oo miiddu ka baxdo ma nuqsaamayaayo wasnigiisii iyo miisaankiisii wax ma u dhinmayaan qaaluu nacam waxay yidhaahdeen haa qaala falaa idan haddayba sidaas tahay yaa yacni ma bannaana in laysku iibiya iskuma iibinayo falow lam yakun haddaanu ahaan lahayn nuqsaanu rutabi rutabku nuqsaanta uu nuqsaamay bilyabasi qallaylka uu ku nuqsaamay ama bilyubsi cilatan lilmanci cillo inuu u yahay iyo sabab diidmada la diidaayo haddaynay ahaan lahayn lakaana alistiktshaafu canhu lagwan waxay noqon lahayd weydiinta la weydiinaya arrinkaa inuu kala caddeeyo laga dalbayaa midaan faa'iida ku jirin bay noqon lahayd dee ilaaba ilaana faa'iida waa ku jirtaa hadalka uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam marka waxay noqonaysaa min baabi atanbiih cala alcilla cilladii oo la baraarujinay qismiga labaad an yucdala fi ljawaabi waa in loo weecdo jawaabtii gudaheeda ilaa nadiiri maxalli su'aal meeshii su'aashu ku saabsanayd wax u dhigaa loo leexanayaa kamaa ruwiya annahu sala allahu alayh wasalam sida laga soo wariyey nebiga sala allahu aleyh wasalam lammaa sa'alathu alkhascamiyatu gabadhii khascamiyada ahayd markay su'aashay can ilxaji xajka ay weydiisay can ilwaalidayni labada waalid laga xajinayo ara'ayti low kaana calaa abiiki daynun faqadaytihi akaana yanfacuh wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam ara'ayti iiga warran low kaana hadduu aabbaha dayn saaraan lahaa oo dayn lagu yeelan lahaa faqadaytihi aad ka guddo daynkaas a kaana yanfacuh ma anfici lahaayo wax ma tari lahaa gudistaa daynka aad ka gudday ee ka bixisay qaalat nacam waxay tidhi haa qaala fadaynu اllahi axaqu an yuqdaa wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam deynta ilaahay baa u xaqnimo badan in la gudo oo ka xaqnimo badan daynta makhluuqa in la gudo fa yufhamu minhu tacliilu waxaa laga fahmayaa yacni cillayn lagu cillaynaayo ama lagu sababaynaayo bikownihi daynan ahaanshihiisu dayn ahaaday oo bimacnaa xajkaa faralka ee waalidka lagu lahaa yacni waa dayn marka sida daynka makhluuqaba loo gudaayo baa daynka khaaliqa in la gudana ay tahay bale ay markaa iyadaaba ka awleysan marka waa min baabi tanbiih cala alcilla nooca afraad ee mu'alifiintu halkan ay ku sheegeen waxay ku saabsan tahay xukunkii ayuu wuxuu sheegayaa shay haddaan cillo laga dhigi lahayn sheegista la sheegayo aan faa'iida ku jiri lahayn marka waxaa laga qaadanayaa ilaaba ilaa in faa'iida ku jirto faa'iidadaasina waa tacliil waa in cilladii la baraarujinayo laba nooc baa taa loo sii qaybiyey mid waxay ku saabsan tahay mid baa dhacdo ayuu wax ka su'aalayaa oo uu leeyahay arrinkaa ka warrama arrinkaa ka warran markaasaa isagii su'aal lagu celinaya su-aasha waxa la weydiinayaana waa wax la garanayaba waa arrin daahirulwujuud oo wax khafiya ma aha waa daahir lwujuud marka shaygan la yska garanayo waxaa loo weydiinayaa xukunkana marka dambe loo raacinayaa waa in la baraarujinaayo cillada loo manciyay inay taa tahay sida nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa la su'aalay iyo timirta ma laysku iibin karaa rudabka iyo timirtii waa isku jinsi maadaamay isku jinsi yihiin yacni ribowina shaygu yahay isku jinsina yahay laba shardi baa la ysugu iibin karayey waa inuu yahay mislan bimislin yaddan biyad waa inuu labada shay isla eg yihiin ila waa isku jinsiye ya waa laba shay oo ribowi ah oo isku jinsi ah mislan bimislin waa inay yihiin oo waa inayna kala lahayn iyo dembiyad waa inay yihiinoo naqad waa inay markaa yihiinoo amaahi aynay soo gelin markaa nebigu wuxuu su-aalay sala allahu aleyh wasalam ayanqusu rutabu idaa yabis ma nuqsaamayaa rutabku hadduu qallalo oo bimacnaa miiddu ka baxdo marka hore waa miid yaroo jilicsan marka dambe ay adkaate ee xoogaa miiddu ka yaraato markaasaa waxaa la yidhahdaa tamri baa la yidhahdaa marka marka uu qallalo ma nuqsaamaya waa arrin daahirulwujuud oo layska garanayo caqlan laakiin wuxuu u weydiinayaa waa inuu ku baraarujiyo sababta loo manciyey markaasay dabeed waxay yidhahdeen nacam falaa idan marba hadduu nuqsaamayo markuu qallalo yacni ha isku iibinnina oo ma'aalkii wuxuu noqonayaa in labadii shay aynay markaa mislan bimislin aynay ahayn waayna isla ekayn shardigina wuxuu ahaa inay isla ekaadaan marka waxay noqotay isla ekaanshihii baa meesha ka baxay saasuu mamnuuc noqday marka waa min baabi tanbiih cala alcilla waxaa la su'aalayaana waa biamrin daahir lwujuud xukunkiina waa la raaciyey nooca labaad waxa uu yahay jawaabtii waxaa loo weecanayaa meeshii laysu su'aalayey meel kale oo u dhiganta waa sida gabadhii weydiisay nebiga sala allahu aleyh wasalam aabbaheed inay ka xajido ina fariidaة allahi fi اlxaji adrakat abi shaykhan kabiira laa yahbutu cala araaxila yani fariidada xajku adrakat abi aabbahay bay soo haleeshay bay tidhi shaykhan kabiiran oo oday weyn xaaluu ahaaday soo haleesh laa yasbutu cala araaxila oo daabadda kuma sugnaanayo oo ma xamilayo in rakuub xataa lagu qaado iska daa inuu socdee afa axuju canhu ma ka xajiya gabadhu inay khascamiye ahayd riwaayaadka markaa kuma sugnaan saasaan filaya markaasaa nebigu ku yidhi sal allahu aleyh wasalam ara'ayti low kaana calaa abiiki daynun faqadaytihi akaana yanfacuh riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo aroortay ruuxa ay lahayd maka xajiya inay hooyadeed ahayd labada riwaayo waa jira riwaayo kaleoo saddexaadna waxaa ku soo aroortay ka weydiinayey markaysagaa inuu nin ahaa waxaa dhici karta qisadu inay tacadduday qaalat nacam aabbaha haddii dayn lagu leeyahay oo daynka aad ka bixin lahayd ma anfici lahayd waxay tidhi haa dabeed nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam fadaynu llahi axaqa an yuqdaa ya macnuu wuxuu u dhacayaa haddii waxa weeye dayn makhluuq lagu leeyahayba haddaad ka bixin lahayd oy anfici lahayd daynka ilaahay in la bixiyaana iyadaaba u sii xaqnimo badan yacni guditaanka laga gudo saas weyi marka fa'dan fadaynu اllahi axaqu an yuqضىa waa faau lfasiixa shardi muqadar ah ayay markaa ku tilmaamaysa marka waxaa laga fahmayaa tacliil lagu cilaynaayo daynnimo lagu cilaynayo marka waa min baabi tanbiih cala lcilla nooca kale shanaad waxaa ka mida ah aliimaa watanbiih maslaga ah in xukunkii wasfi munaasiba lagu lamaaneeyo sida ina alabraara lafii naciim wa ina alfujaara lafii jaxiim alabraar waa wasfi mushtaq ah marka wasfigaa mushtaqa ah ee munaasabaduna ku jirtae xukunka in lagu xidhaa munaasibka uu yahay waxaa laga qaadanayaa tanbiih cala alcilla oo macnuhu wuxuu u dhacayaa ina alabraara lafii naciim ay libirihim birigay la yimaadeen daraaddeed bay naciim ugu sugnaanayaan wa ina alfujaara lafii jaxiim ay lifujuurihim saasaa macnuhu dhacay almaslaku athaalith dariiqa saddexaad ee cillada lagu ogaadaa alijmaac waa waafaqis la isku waafaqo culammadu isku waafaqaan cala alcillati cillada isku waafaqaan fainahu mataa wujida alitifaaqu marka la helo itifaaqa la helo min mujtahidi lummati ummadda mujtahidiinteeda iswaafaqa isku waafaqaan marka la helo cala alcilati cilada ama mataa wujida marka la helo alitifaaqu iswaafaq la helo min mujtahidi اlummati laga helo ummadda mujtahidiinteedii yani laga helo itifaaqaas cala alcilati cilada ay isku waafaqeen oo culamaau alculamaء اlmujtahiduun ayaa isku waafaqay saxa atacliilu biha waa asaxayaa in lagu cileeyo cilo laga yeelo mihaalu dalika taa tusaalaheedu alsiqaru waa markaa yaraanshaha sagiirnimada faqad ujmica calaa annahu cilatun waxaa lagu ijmaacay oo laysku waafaqay inuu cilo yahay siqarku lihubuuti اlwilaayati calى اlmaal wilaayadu inay sugnaanayso iyo mas-uuliyadda cid looga mas-uul yahay calal maali xoole looga mas-uul yahay inay cillo u tahay siqarku hubuudkaa wilaayadu sugnaanayso ee maalkii looga mas-uul ka noqonayo fa yuqaasu calayhi alwilaayatu cala annikaax waxaa looga qiyaasanayaa yani wilaayada cala nikaaxi nikaaxi markaa looga weli yahay ya ayaa looga qiyaasanaya maslaga saddexaad wuxuu noqonayaa ijmaaca oo haddii ciladii lagu ijmaaco culammada mujtahidiintii ay ku ijmaacaan tacliilka wax lagu cilaynayaa wuxuu noqonayaa mid saa'iqa oo bannaan buu noqonaya waxay mashaayikhdu u tusaaleeyeen ee sikarka ama yaraanshuhu xoolihii in ruuxa looga mas-uul noqdo waa cillo keensatay daliil laftiisu waa tilmaamay oo naska laftiisa waa laga qaadanaya laakiin hadda maslaga cillada unbay doonayaan markaa inay ka tilmaamaan ah, wabtaluu yataama xata ida balaguu nikaxa fain aanastum minhm rushda fadfacuu ilayhim amwaalahum walaa taakuluuha israafa wabidaara an yakbaruu waxaa la baraarujinaya agoonta xoolahooda in loo haynayo oo loo ilaalinayo oo laba sharti ilaa la helo aan xoolaha loo dhiibayn ee mas-uul looga noqonaayo labada sharti waa maxay waa inay qaan gaadhaan haddaynay qaan gaadhin xoolihii loo dhiibi maayo xataa idaa balaguu nikaaxa waxaa loo jeedaa qaangaadhnimadii baa loo jeedaa fain anastu minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum waa sharti labaad baa la tilmaamaya shardigaasi waxa uu yahay shardigaa labaad waa in markaa rushdi maca taxiyaati ikhwaanikum fi manhaji online yacnii xoolihii ay ilaashan karayaan oo masaalixdii ay ku hanuunayaan oo ay dhowran karayaan oo aan xoolihii aynay ka dayacmaynin taasna waa inay ku sugantah waa in lagu ogaadaa inay rashiidin yihiin oo mas-uuliyadda xoolahooda ku filan yihiin taasaa la imtixaanaya la eegaya waxaan lagu imtixaanayaa bay culammadu yidhaahdeen wax yar baa loo dhiibayaayoo sida wax loo iibsado ayaa markaa la eegayaa inuu si fiican wax u iibsan karayo in kale oo marka wax iibsanayo waa inuu wax iska gorgoriyaa qiimaha rasmigaa uu gaadhaa wixii la yidhahda waa inaanu ku tusin rashiid maaha hadduu wuxuu markaysagaa la yidhaahdaba markaa ku tuso waa inuu iska hubsadaa waa inuu wax iska baayacaa waa inuu gorgoriyaa qiimaha rasmigaa waa inuu gaadhaa haddaanu sidaas samaynin nooc safaha ku jira rashiid maaha ya rushdigii baa ka maqan marka labadaa shardi marka la helaa xoolihii loo dhiibi karaa markaa siqarku waa cillo waa lisubuuti alwilaayati cala almaal waana lagu ijmaacay nasbaha ku soo aroore marka waxaa looga qiyaasanayaa wilaayadii nikaaxuna siqarka inay ku sugnaanayso oo inankii yaraayo sakiirka aha laftiisa dee aabbihii waa u guurin karaa isaga waxa weeye xaalkan mas-uul baa looga noqonayaa guurkii wilaayada uu ku leeyahay aabbuhu buu ugu guurin karaa isagaan markaan ra'yi lahayn qabuulla aan lahayn xagga inanta marka laga eegana wilaayada yaday jirtay marka kaleba oo hadday weyn iyo hadday yar tahayba gabadhii weli ay u baahan tahay laa nikaaxa ilaa biweliyin ayaa haddana markaysa markaa biduuni idniha yani markaa uu guurin karaa yadaan ra'yi lahayn sakiiro yaday tahay ya sakiiro yaday markaa tahay ayaa markaa la guurin karaa waxaana guurin kara bay markaa yidhaahdeen yani aabbaha ama awowga yani xaalkaas waxa weeye ay sidaas tahay oo bimacnaa aynay idni lahayn aabbaha ama awowgaa guurin kara yacni nasna waa leedahay waayo caaisha radia allahu canha wa ardaaha iyadoo ay sakhiiratoo qaangaadha aynay ah ahayn oo lix jir ama toddoba jir ay tahay ayaa aabbaheed oo abuubakrin ahi uu nebiga sala allahu alayh wasalam u guuriyey idnina ma laha markaa inanta yaree sakhiirada ahy ee aan qaangaadhka ahayn wax idniya male taas miyayna ka dhalanay ijbaarkii ijbaarkana miyan ahayn mid laysku khilaafsan yahay waxaa la odhanayaa inuu guurin karo aabbuhu inantaa yar aan qaangaadhka ahayn ee kuf saalixa uu u helay idnina yadaan gaadhin oo idni aan lahayn inuu guurin karo waa la isla ogoliyey laakiin ma saasuu ku sugnaanayaa mise markay qaan gaadho bay khiyaar yeelanaysaabaa laba qowl culamadu ka leeyihin culamada qaarna waxay leeyiin guurka saas ku sugnaaday khalaas waa asaxay yani wax khiyaarana male qaarna waxay leeyihin may guurki waa sugnaadaye laakiin khiyaar bay yeelanaysa markay qaan gaadho marka almuhim masaladu nasna waa leedahay yani ku saabsan inantii yarayde aan qaangaadh ahayn inuu aabbaheed guuriyo inay bannaan tahay laakiin waxa isweydiin le cilladu ma siqarka keliya mise waa bikranimado waa bakaarada mise waa labadoo isla jira oo inay sakiirana tahay bikradna tahay calaa kulli xaal aqwaal baa ku jirta waxaan filayaa qowlka ugu fiican inuu yahay majmuuca labadoo isla socda inay markaa tahay ciladu aلصiqar wاlbakaara waayo haddii la waa siqar keliya waxa imanaysa sayibadii sagiirada ahayd yani in markaa iyadana la guurin karo biduuni idniha yadaan idanka xaasil ahayn sayibada in waxa weeye nafteeda ay uga xaqnimo badan tahay weligeedana xadiis bay leedahay aلsayibu axaqu binafsiha min waliyiha marka idan haddii la yidhaahdo waa siqar keliya masaladii waxay gelaysaa markaa sayuubadii oo waxaa dhici karta iyadoo sagiiraa inay sayibo noqoto haddii la yidhaahdo ciladu waa bikradna bikradii waxay gelaysaa markaysaa markaa tii weynayd ya yani gabadhii waxaa dhici karta inaan la guursan oo iyadoo weynaatay ay shabba tahay marka saas aawadeed qowlka ugu fiicani iyadoo mas'aladu hadda taxqiiqul aqwaal aynay ahayn way iska tahay marka waxa weeyaan yani mihaal lifahmi qaacida laakiin majmuuca labada wada socda inay tahay baa markaa mala arjaxayd mihaalun aakhar oo ijmaaca cillada lagu ijmaacay loo soo qaato tusaalaheedu waxay tahay xadiiska uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam لا يقضي القاضي xiina yaqdii wa huwa hadbaan yani yaanu xukuminka wa xukumayaa wakhtigu xukumayo isagoo cadhaysan waa xadiis saxiixa marka qaadigii markuu cadho badan cadhaysan yahay inuu wax xukumo waa loo diidi cilladu waa maxay cilladu waxa weeyaan waa mushawash fikirkiisii iyo maskaxdiisii baa tashwiish ku furan yahay cadhadaa tashwiishinaysa taasi waxay madinno u noqon kartaa ama loofilaan u noqon kartaa inuu sawaabkii seego saas aawoodee culammadu waxay ku ijmaaceen wax kastoo maskaxda tashwiishinaya oo markaa intuu mashquuliyo loo filaan u noqon kara inuu qaldamo waa la mid bay yidhahdeen cilladu waa tashwiishulfikri bay yidhahdeen markaa gaajada darani markay hayso iyo murugada darani markay hayso iyo marka waxa weeye kaadida ama saxaradu yani markaa ay ku siganayso inay ka soo qubato axwaasha noocaasoo dhan yani waxba ma xukumayo yani waa cilo lagu ijmaacay noocaas weyi cilalka guud ahaan waxaa loo qaybiyaa iyadaynu hadda markaa intay mashaayikhdu inoo qoreen aynu soo maray laba qaybood baa loo qaybiyaa mansuuso iyo mustanbata loo qaybiya qayb waxaa la yidhahdaa mansuuso waa la nasgariyey qaybna waxaa la yidhahda la yidhahdaa mansuusadu waa saddexdan maslak ee masaaligta ay ku gaabsadeen baabkan ay masaaligta u gunteen ay ku gaabsadeen waa annasu sariix iyo alimaa watanbiih iyo alijmac cilal mustanbadaa jiro oo la yidhaahdo cilal mustanbada waa cilooyinka la istimbaado dersiyadii horay wax ka mida ku soo tilmaameen mashaayikhdu waxaa ka mida marka cilalkaa la istimbaado almunaasaba ka mid a munaasabada waa tilmaameen ishaara latiifa waxay ku tilmaameen qiyaasu cillaha markay ka warramayeen wa huwa ma jumica fiihi bilwasfi almunaasibi almushtamili cala almaslaxati asaalixati litartiibi alxukmi calayha halkaasoo kale munaasabada waa ku tilmaameen mawdic kale waa ku tilmaameen an takuuna kal kaliskaar yaynay waadixinoo xaggii ardigii iyo dardigii iyo incikaaskii ama dardi iyo dawaraan ha u fasiraane markay yidhaahdeen kal iskaari lafteedu misaal ahaan wuxuu kaloo aqbali karaa yani xukunka in lagu xidho waa inay maslaxa ku jirto ama jalbu maslaxa ama dar'u mafsada waayo iskaarkaba taxriimka la xaaraantinimeeyey waxaa ku jiray yani xukunka taxriimka in lagu xidho iskaarka waxaa ku jiray dar'u mafsada mafsado in la daafacaya ku jiray marka halkaa lafteeda munaasabada walow si waadixa sharax ayaan loogu caddaynin yani markaa tilmaami waa ku jirta mawdic saddexaad takhriijulmanaadka marka la sheegaayo inkastoo macno caama ah ay u sii fasireen haddana culamo badanoo usuuliyiin waxay u isticmaalaan takhriijulmanaad in looga jeedo ciladii in munaasabo lagula soo baxo taasi waa munaasabo waxaa ka mid a ah masaaligta kale ee cilalka lagu ogaado ama lagu garto yani nafyu lfaariqa nafyulfaariqu yani waa qayb ka mida ah qiyaaska oo qiyaaska waata loo qaybiyey qiyaasun bijaamic iyo qiyaasun yani binafyi lfaariq ama ilxaaqun bijaamic iyo ilxaaqun binafyi lfaariq haddii la yidhaahdo nafyu lfaariqu waa min baabi alqiyaas in kastoo culamo badan ay maraan in mafhuum muwaafaqihii u gelahay taasina waa nooc labaad oo waxay gelaysaa marka taa lagu tiriyo yani baabka qiyaaska lagu tiriyo waxay gelaysaa maslak labaad oo masaaligta mustanbadka ah ka mid a waxaa ka mid a masaaligta cilada ee mustanbadada ah shabaha ka mid a taana waxaa lagu tilmaamay qiyaasu shabah marka la yidhi oo la sharxay shabahu waa masla ka mida masaaligta cilada waana min acilal mustanbata waa mid saddexaad mid afraad waxaa ka mid a marka laga hadlaayo cilalka mustanbadka ah yani tanqiixulmanaadka tanqiixulmanaadkana yani mashaayikhdu waa ka hadleen oo darsiyadii hore aynu ku soo marray mana fasireen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan tanqiixulmanaadka iyo sabrigu nawcan maa waa isgelayaan ama isku macnaa looga jeedi karaa culamada qaarkoodna way kala saaraan oo waxaad mooddaa cumuum iyo khusuus inuu udhaxayn karo almuhim tanqiixulmanaadkana waa soo marray cilalka mustanbadka ah bay ku tiriyaan culamadu waxaa ka mid a ah dardi iyo dawaraan dardiga iyo dawaraankana an takuuna kal iskaari halkaa lafteeday kuugu caddeeyeen oo mar kasta oo cillada la helo waa in xukunka la helaya mar kastoo cillada la waayona waa in xukunka la waaya mar kastoo cillada la helo in xukunka la helaayo waa dardi mar kastoo yani cilada la waayo in xukunka la waayayana waxay noqonaysaa dawarankii muarida muncakisa waa inay tahay taana horay kugu soo tilmaameen alaa kulli xaal waxay bacdi markay isu geeyaan ay bacdi culammada ka mida ay maraan ilaa toban maslak masaaligtu inay gaadhayaan abyaad saddexaynay ku kulmiyaan masaalika cilatin ratib fanasun faijmaacun faiimaa'un fasabru kadaa shabahun munaasabatun fayatluu lahu dawaraanu tardun yastamiru fatanqiixu lmanaati faalqi farqan fatilka liman araada alxasra cashru masaalika cilatin ratib fanasun masaalika cilatin ratib fa nasun waa shatru beyti faijmaacun faiimaa'un fasabru faijmaacun faiimaa'un fasabru sabru waa siin sabriya taqsiim baa la yidhahdaa faijmaacun faiimaa'un fasabru waa siin weeye مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين shadrigii kale intaas ku dhan yahy kadaa shabahun munaasabatun fayatluu kadaa shabahun munaasabatun kada shabahun munaasabatun fayatluu lahu dawaraanu tartun yastamiru lahu dawaraanu dawraan maaha ha u qaadan dawraan waa hala waa dawaraan facalaan waxaa lagu keenaa masder qiyaasiya wuxuu u yahay wixii xaraka iyo taqallub sheegaya sida halayaan dawaraan alaykum binaslan waa tee xadiiska kuso arortay binaslan maaha waa binaslan waxaa laazimtaan dheeraynta yani markaad soconayso halluudin si nool u soco waa xadiis sheekh albani quweynaayo fii silsilati xadiis صaxiixa calaykum binaslan lahu dawaraanu tartun yastamiru beytka saddexaad fatanqiixu lmanaai faalqi farqan fatanqiixu lmanaai faalqi farqan fatilka liman araada alxasra cashru fatilka liman araada alxasra cashru waa la soo naqliyaa saddexda beyd qaa'il mucayan oo loo nisbeeyana ma arag tartiib adila والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك